aciif weyaan ma sugna walan tastatiicuu ma awoodi kartaan an tacdiluu inaad cadaalad fashaan bayna annisaa'i haweenka sida khayr wada socdo oo kulligii wada khayr aba ah uusan u jirin ayaa shar dhammaanteedna qof wada a ah uusan jirin sidaa wey macnuhu rawaahu muslimun wa qowluhu uu yidhi yafrak wa huwa bifatxi alyaai ya oo la kordhigayo wa iskaani lfaai fada oo la reebo iyo wa fatxi raai ra'da oo la kordhiga macnaahu waxa weeyaan yubqid u caroodo eh. yuqaalu waxaa la yidhaahdaa farikat almar'atu zawjaha wa farikaha zawjuha bikasri raa'i ra'da oo la hoos dhigayo farakuhaa bifatxihaa la yihaahdana ay abqadahaa weyaan wallahu aclam caradii baa loola jeedaa wacan camr bn alaxwasi aljushamiyi radia allahu tacala canhu annahu samica anabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama fii xajat اlwadaac nebiga alayhi salaatu wasalaam ayuu maqlay oo xajat lwadaac hadlaya wuxuu la hadlaya waa asxaabtiisii nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh wuxuu la hadlaya waa ummadii oo dhan waa wakhtigay ummaddu ugu tirada badnayd asxaabta nebigu waa wakhtigay ugu tirada badnaayeen waxaa la yidhahdaa boqol iyo labaatan kun oo saxaabo ah dad lagu qiyaasay baa soo xajiye kulligood buu nebigu gaarsiinayaa warkii marka oo waa maxay waana dardaaran weeyaano waa wadaac wey nebigu calayhi sala slam xajkaa debidii xajininba mana cumraysanin waa kii ugu dambeeye weeyaan xajulwadaac waxaa loo yeerina waa wadaac alumma ummadiisi oo dhan buu nabiga sagootiyey salawaat ullahi wasalaamu aleyh sagootiskii marka dardaarankiisii waa kana dhegayso wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam bacda an xamid allaha tacaala markuu ilaahay u mahad celiyey oo wa ahnaa calayhi ilaahay uu ammaanay oo wadakara uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xusay ilaahay oo wawacada ummaddii intuu waaniyey wacdiyey uma qaala dabadeed wuxuu yidhi alaa wastawsuu biاnnisaai khayra warragow haweenkeyd wanaag iyo khayr u dardaarma fainamaa huna cawaanun cindakum agtiinna waxay ku yihiin fainamaa huna haweenkii way yihiin cawaanun waa asiiraat weeyaan iyo maxbuus cindakum agtiinna waragow maxbuus bay agtiinna ku yihiin fainamaa huna haweenkii wax kale ma aha waa cawaanun weeyaano waa maxaabiis weeyaano cindakum agtiinna laysa tamlikuuna iyagana kuma hantinaysaan oo idinku maydan ku hantin weeyaan iyaga xaggoodii shay-an wax hayra daalika aan inta ahayn ilahay kelimadiisii baad ku xalaashateeno ilahay kelimadiisii bay guriga kuugu joogtaa gurigaagay joogtaa raashin baa lagu diyaarinayaa gogashii waa lagu diyaarinayaa iyadiibaa isdiyaarinaysa dharkaagiibay diyaarinaysaa caruurtaadiibay calooshii ku sidaa oo rafaad kala maraysaa maalin un maalmaha ka mid a ah haddii ragga la dhihi lahaa sanadkaa uur bay yeelanayaan maxaad u malayn lahayd allow ficnaan lahaydaa ah, rag badan ur bay qaadaysaa qof bini aadan adigu qof bini aadan lagu dhex abuurayo yacni sawir yar markaa ka qaadatid macnuhu waxa weye bini aadan bini aadan la dhex gelinayo wey hadhowna laga soo dhex saarayo oo dhaqan wuxuu lahaan lahaa nolol wuxuu lahaan lahaa risqi wuxuu cuni lahaa ku dhex saxaroonaya ku dhex wax walba gudaheedii ku samaynaya bal adigu si dheh hadhow bay dhalaysaa oo waxaad aragteen oo rafaada la maraysaa markay dhasho haddana naas bay ku duwaysaa oo caruurtiibay saxaradiibay ka dhaqaysaa oo kaadidiibay ka dhaqaysaa oo iyadiibaa haysa iyadoo intaa haysabay haddana hawlihii oo dhanna qabanaysaa wadankeenna markaynu joognay miciin bayba lahayde halkan waa miciin la'aan haddana wax ay ehel iyo qaraabo haysata ma leh saa qof walba dabkiisiibaa hoos yaalla ilena inta iyadoo haysato yaad adigoo xaragoonaya guriga tegaysaa raashinkii baa lagu soo hoos dhigaya oo qofkan maxaa intaa yada addoonnimada maxay ku mutaysatay kelimadii ilaahay un weeyaan wax kale ma laysa tamlikuuna kuma hantin kartaan gabdhihii shay-an wax kale hayra daalika aanan inta ahayn wax aanan intaa kelimada ahayn ilaahay subxaana wa tacaala ma isu keenhayaba maya ila an yatiina bifaaxishatin mubayina marka sidaa ha lagu hayo adiga laakiin waxa lagaa doonayo waa risqigeedii waxa lagaa doonaya waa kiswadeedii waxa lagaa doonaya waa ma'wigeedii oo ah hoygeedii waa lagaa rabaa meeshay geli lahayd waxa lagaa doonayaa waxay cuni lahayd oy cabi lahayd waxa lagaa doonaya waa marashigeedii waxa lagaa doonaya wanaag inaad kula dhaqanto intaa marka ay kuu qabatay eed guriga timaaddo hadal wanaagsan ha kaa hesho dhaqan wanaagsan ha kaa hesho dabci wanaagsan ha lagaa arko laakiin inaad tirahda anigu waa soo shaqaynaya maantao dhan waa soo rafaaday haa ogow hawadaa haw bannaanka aad soo helayso naftarkeedu waa micin kale wey iyo wanaag bani aadanka aad la soo noolaanayso laakiin afartaa derbi bay toban caruura ku haysaa baa laga yaabaa dhexdooda haddii maalin lagaaga tagana waad aragtay rafaadka dhibka ragga qaarkii qabsanaya marka arrintaa marka waa in loo dhug lahaado oo aanan lagu sii daynin nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gurigiisa u laabto kaana fii xaajati ahlihi salawaatu rabbiga wasalaamu calayh isagoo loo waxyoonayo ummad dhanna hogaaminaya islaamka ah markuu gurigiisa u laabto xaajada reerkiisuu qabanaye dherigaasuu dhinac ka qabanaye gurigu xaaqinka marinaye guriga waxa looga baahduu qabanaye caaisha arintaa noo tilmaamaysa radi allahu tacaala canha sida raggu hawshooda u qabsada u qabsanaysa ayuu nebiguna u qabanayay salawaatu اllah wasalaamu alayh marka hays odhanin adigu maxay tahay tan af dheera maxay tahay waxaan lagugu imtixaana ragga waxan oo kale ma qabo maalin maalmaha ka mid a ah waxaa la yidhaahdaa ninbaa xaaskiisii aad ugu afdheerayd markaasuu aad u dhibsaday waagii cumar bna khaaab wey radi allahu tacaala canhu ardaa isagoo dacwo abuu cumar u tegey cumar gurigiisii buu ugu tegey albaabku markuu istaagay ee uu gargaraacay iyo wuxuu maqlay cumaro dhagaha laga dhacay cumar oo lagu qaylinaya waa amiir almuminiin ninkii hadduu arkay albaabkana waa gargaraacay oo gargaraacii waa kaga dhacay gacanta waa dhegaystay wuxuu yidhi warma amiir almuminiin bay canaantani ku socotaa waa sii dhegaysto isaga in lala hadlayuu arkay ninka waa iska dhabarjeediye waa baxay isagoo sii socda iyo albaabkii laga furay wayo dii waa ninkaas socday war kaale kaale kaale buu yidhi waa u yeeray maxaa dhacay iska dhaaf buu yidhi dawadaydii waa helaya khalaas maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi amiir almu'miniin waxaan u imid anigoo naftayda xal u doonaya oo xaaskaygiibaa yaan la heshin kari waaya iyadoo qaylinaysa un qof qaylo badan laakiin markaan albaabka imid een arkay adiga sida lagugu qaylinayo khalaas taydii iskaba qarsadayba markaasu wuxuu ku yiri war dhegayso waa xaaskaygii caruurtayda haysaa raashinkayga ii karinaysaa dharkayga ii dhaqaysaa hawshii oo dhan bay qabanaysaa intaa yare qaylada miyaan u adkaysan kari waay anigu waa caaifo wey intaa yare qaylada haddaad iska dhegaysato hadhow way iska degaysaa inan ma og tahay meeshan ay ku dhex jirto waa caruur iyo guri meel kale ma aadin qayladii intaa markaa qof ay ku sii daysay u baahantah meelay ku nafistay u baahan tahay marka raalli ka noqo saacadda ugu horeysa halagugu nafisa adiga raalli ka noqo hadhowna waxaad arkaysaa iyadoon wixii oo dhanba qabinba khalaas waaba ka baaba'ayba marka in la dulqaato weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma hantinaysaan ilaa intaa mooyaane haddii laakiin qofkii dumarka ahayd ay noqoto lama haystaan oo ay dhibaatadeedii badato maxaa xal noqonaya nabigu ira calayhi salaatu wasalaam ilaa an yatiina inay la yimaadaan mooye bifaaxishatin faaxishada halkan zinadii loolama jeede waxaa loola jeedaa dhaqan xumi mubiyanatin cad maxaa yeele zinada ilahay waa ka soo hadlay subxaana wa tacaala taa halkan loogama hadlayo ee waa dhaqan xumidii kale weeyaan dhaqan xumi kale haddaad ku aragtaan fa in facalna hadday sameeyaan fahjuruuhunna kaga hijrooda ragow fi lmadaajici gogoshi gogasha kaga hijiro baa lagu yiri gogasha la sheegayo waa sariirtii waa jimaaci weye oo adigu xagga ay isaga seexo ha la hadlin hadalkaba haddaad yaraysato wixii lagu weydiiyana aad ka jawaabto ah, halkaana ka dhaqaaqdo xal dhan weeyaan odaygii furfurnaa ee sheekayn jiray ee waa in la isweydiiyo talow maxaa ku dhacay xageyba eh, balaayadu iga raacday qofka xal buu raadinayaa laakiin marka horeba adoo gafuurka duwi jiray haddaad tiraada waa sii duwaya yaaba ku ogba gafuur cawiniinkiisuu dhibaaday wey adunbaa gafuurka duwey mooyaane yaaba kuwa kaaga warhayaba inaba ha yaraatee haddaad laakiin marka hore la dhaqmi jirtay oo aad furfurnayd oo aad sheekayn jirtay oo markaad soo gasha lagugu farxayay haweenaydii iyo caruurtii iyo kulli iyo eh, lagugu farxayey waa haddaad aamusta waa lagaa garanaya marka la leeyahay fahjuruuhuna fi lmadaajici qur'aanku tilmaamaya xadiidka nebiga tilmaamayana waa sariirta wey inaad qolka ku dhegan aado maaha ee sariirta iyo gogashi iyo jimaacii baa laga hadlayaa taasaa la tilmaamay wadribuuhunna hadday taa wax ku qaadan waayaan wadribuuhunna garaaca darban garaacid hayra mubaraxin dhaawacan gaarsiinaya midaan ahayn taasaa iyadana marka xal kale ah ta anigu garan maayo saad u samayn doontaan marka fain aacnakum taa haddii ama ta ha noqoto inay ku waana qaadatay ama ta labaad fain aacnakum markaa hadday idin ogolaadaan oy hogaansamaan falaa tabquu ha doondooninoo ha raadina calayhina dushooda sabiilan wado kaleo aad ku yanaad dembiga iyaga aad ku saartaan ha raadinina oo macnuhu waa maxay ha dhihin oo adigii sidaa yeeli jiray iyo kan iyo maya waxaas adigu haraaraadini qofkan hadday toostay alxamdu lilah kaanama inayna waxba dhicinba ka soo qaata khaladka adiga isa saar haddaad doonto inaynan waxba dhicinba ka soo qaad marka falaa tabquu ha raadinina calayhinna dushooda ha ka doondooninina sabiilan wadda kale alaa ina lakum calaa nisaa'ikum marka nebigu calayhi salatu salaam halkan xuduudii buu inoo kala soo hayaa raggiina xuduud baa loo sameeyey xuquuq waxay leeyihiin qofkii dumarka ahaana xuquuqdii ay lahayd baa la tilmaamayaa alaa hoyay ragow inna lakum waxaad leedihiin haweenka dushooda calaa nisaa'ikum dushooda waxaad ku leedihiin haweenkiinni xaqan baad ku leedihiin warragow dumarkiinna aad qabtaane idiin dhaxay xaq baad ku leedihiin iyo xuquuq walinisaaikum haweenkiina calaykum ragow dushiinna waxay ku leeyihiin xaqan xaq bay ku leeyihiin haweenkiinna dushiinna xaq bay ku leeyihiin fa xaqukum calayhinna ragow xaqa aad dumarkiinna ku leedihiin waxa weeyaan anlaa yuwai'na qabsada oo waa marka hore inaynan ku fadhiisinin oo aynan u fidinin furushakum firaashkiinni man takrahuuna qof aad dhibsanaysaan gurigaba inaynan ka furinba qof aad dhibsanaysaan hebel ma aragta ha gurigayga ma soo geli karo walow walaalkeedba ha noqdo hadduu doono walow isaga walaalkiiba ha noqdo hadduu doono ma soo geli karo waa ma soo geli karo khalaas hadduu yidhahdo igama soo geli karo waa bas wey cidduu doonaba ha ahaado gurigayga ma soo geli kara hadduu yidhaahdo waa xaq uu ninka u leeyahay gurigiisii waa inay ku ateecdo qofkii dumarka ahaa walinisaaikum haweenkiinni alaa yuwaطina waa inaynan u goglin oynan u fidinin furushakum firaashyadiinni man qof takrahuuna aad dhibsanaysaan walaa ya'danaa waa inaynan u ogolaanin fii buyuutikum guryihiinna inay soo galaan liman qof takrahuuna aad dhibsanaysaan qof aad dhibsanaysaanna inuu gurigiinna soo galo waa inaysan u ogolaanin gogol inay siiyaan siiyaanoy u fidiyaanna fadhigi geeyaan ama qol geliyaan ama wixii lamid taana maba jirtaba alaa waxaqahunna war hooyay haweenka xaqa ay leeyihiin calaykum dushiinna wa an tuxsinuu ilayhinna inaad u isaan samaysaan iyagi inaad ixsaan u samaysaan ayaa dushiinna ah oo maxaa loogu ixsaan samaynayaa wax allaale wixii kelimada ixsaan ay xambaari lahayd oo dhan eray wanaagsanna waa lagaa rabaa ficil wanaagsanna waa lagaa doonayaa hadal wanaagsan ku hadal hadday ficil tahayna ficil wanaagsan la imo fii kiswatihinna sidoo kale wanaagga waa inuu noqdo fii kiswatihina marashigooda marashigooda macnaha waa maxay waxay xiran lahayd inaad u axsaan samaysaa la rabaa allaale waxaad heli karto ee marashigeeda inaad u iibiso waxay ku weydiisatay iyo waxaynan ku weydiisaninba waxaad awoodi kartid baa loola jeedaa wa طacaamihinna iyo waxay cunayaanba hoyigiina askinuuhunna min xayثu sakantum ilaahay baa yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aankan waa mucjiz weeyaan inuu mucjiz yahay waxaa kuugu daliil ah wuxuu la soconayaa zaman walba wakhti walba iyo makaan walba iyo goob walba waa la soconaya waxaa kuugu daliila ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay reerka dhaqankooda ninka ragga ahaa mas-uuliyad baa la saaray mas-uuliyadda la saaraa waxay tahay in uu gabadhaa waxay cuni lahayd waxay cabi lahayd waxay xiran lahayd oo dhan laga doonaya isaga macnuhu waa maxay dhanka kale u dhigoo waxaa laga raba waa masaariif wey sooma masaariiftii baa laga doonayaa gurigii baa laga rabaa cunadaysii caruurta iyadii ubadkii ay dhashay ama iyadaba ka soo qaad waxay cuni lahayd baa laga rabaa waxay xiran lahayd baa laga rabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muunan dhihin qadar intaa la eg baa laga rabaa maxaa yeelay waxaa loo daayay caadada iyo zabanka dadku ay nool yihiin maxaa yeele wixii shalay la biilanayay maanta lama biilan karaa dhici karaysa miyiga iyo magaalku isku biil maah waa lagu kala duwan yahay noloshii sidaa darteeda ilaahay subxaana wa tacaala duuduub buu ka soo qaaday walidaalika culimmada fuqahada usuuliyiintana qaacida ay ka dhigeen waxay yidhahdeen caadadu sideedaba xukumkeeday leedahay oo macnuhu waa maxay reemagaalka waxbaa caadow ah reemiigana waxbaa caadow ah oo guriga aqalmiiga aqal horiga ahaa haddii loo dhiso ama mudullihii loo dhiso gabadhu intaasay raalli ku tahy reemagaalka inuu guri u dhiso waa inaa boos qabataa soo maha marka hore haddana waa inaa dhistid soo maha ha haddaad awoodid haddaadan awoodin waa inaad kiro raadisaa waa in gurigii haddana sariiro aad dhigtaa ood kan dhigtaa oo caadadooday leeyihiin iyagoon dhaqankooday leeyihiin marka sidaa darteeda ilaahi subxaana wa tacaala si mujmal ooga hadlay oo wuxuu odhanayay liyunfiq duu saacatin min saacati wman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah liyunfiq duu saaca kan ilaahay sicada siiyey iyo hantida iyo maalka ee ilaahay hodan ka dhigay liyunfiq duu saacati min saacatihi wuxuu ilaahay siiyey hantida ahaa ka bixiyo wax maxaa soo haray qofka kalaa soo haray waman qudira calayhi risqah qofka risqiga lagu cusleeye lagu adkeeyey isagana falyunfiq mima aataahu llah wuxuu ilaahay siiye wax ka bixiyo marka waxay ku tusinaysaa marka zaman kastoo la joogiyo meel walboo la joogo liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah ama meelahan joog ama waddankaagii joog ama baadiye joog sidaasunbay aayaddu noola hadlaysaa kulligeenaba sidaasay noola hadlaysaa marka shareecadu waa maqaam walba iyo meel walbo aan joogna iyo makaan walbo aan joogna iyo zaman walbo aan joognaba ilaahay wuu la hadlayaa subxaanah wa tacaala marka rasuulku wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam waa inaad u ixsaan samaysaan ilayhina iyaga xaggoodii fii kiswatihinna marashigoodii iyo wa tacaamihina waxay cunayeen rawaahu tirmidiyu waa inaynana noqonin israaf kaa ilaahay nama saarin subxaanah wa tacaala waana inaynan bakhaylnimo gelin oo gabadha oo qaawan adigna aad lacag haysa ka war maya taana lama ogola ee waxa weeyaan dhexdhexaad weeyaan taasaa laga hadlaya rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiثun xasanu صaxiix qowluhu salى اllahu alayh walih wasalam uu yihi cawaanun ay asiraatun waa maxaabiis weeyaan jamcu caaniya weeyaanoo bilcayni almuhmalati baa la akhriya wahiya alasiratu weeyaan walcaanina waxaa la yihahda alasiir shabaha rasuulu lahi salى اllahu alayh ali waslm rasuulka alla wuxuu kaga tusaale qaatay almar'ati fii dukhuuliha soo gelitaankeeda taxta xukmi azawji ninka xukumkiisa hoostiisa ay soo gelaysay kal asiiri oo kale weyaan bilasiiri buu nabiga ku maelay oo macnuhu waa maxay gabadhu intay baxdaan dhihi maysa anigu waa isfuray macquul miya maya hadday boqorad ahayd ninka waa inay weydiisato inuu furo un soo maha boqoradii waa la qabaa hadday xaakimad ahayd waa la qabaa waa inay weydiisato wey haddaynaan ahayn waa inay maxaa yeelay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa waxay ahaataba qawaamadii iyo alaaqdii ilahay wuxuu u dhiibay ninkii ragga ahaa marka sidaasaa looga dhigay inay tahay kal asiir oo kale inay tahay sidii maxabiis oo kale wadarbu lmubaraxna waxaa loola jeedaa darbiga dhibka gaarsiinaya garaaca gaarsiinaya wahuwa ashaaqu shadiidu waa ka daran ee aad u xanuunka badan weeyaan ee dhaawaca korka gaarsiinaya wa qowluhu sal اllahu alيه wasalam uu yidhi falaa tabquu calayhina sabiila ay laa taطlabuu haraadina weeyaan ariiqan wado taxtajuuna bihi aad ku xujaysataan calayhina dushooda oo watu'duunahunna marka aad ku dhibtaan bihi wadada ayadaa hadhow wallahu aclam wa can mucaawiyata bni xaydata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ya rasuul allah maa xaqu zawjati axadina calayhi dhegayso hadda mucaawiyata bni xayda nin la oran jiray saxaabi ahaa yaa nebiga u yimid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiis dhowruu leeyahay marka nebiga hadduu u yimid su-aaluu weydiiyey dhowr mar oo kala duwan waxaa ka mid ahaa su'aalihiisii waxaan ku idhi yaa rasuul allah maa xaqu zawjati axadina maxay tahay xaqa ay leedahay qofkayo haweenaydiisa calayhi dushiisa ay ku leedahay aniga xaaskayga xuquuqda igu leedahay muxuu yahay rasuulkii allow sidaasoo kale wey ama rag haddaynu nahay mid walba oo naga mida xaqa xaaskiisa ay ku leedahay dushiisa waa maxay qaala nebigu wuxuu yidhi an tuطcimaha waa inaad quudisid idaa acimta markaad adigu wax cunayso oo macnuu waa maxay adiguna inaad dheragtid alxamdu lilah tiraad iyaduna ay gaajaysan tahay macquul maha aain baa tahay markaa wa an tucimaha inaad quudisid weeye idaa acimta markaad adigu quudanayso oo waxa weeyaan wataksuha waa inaad marashiisaa weeye ida iktasayta markaad adigu marashi heshid dhar haddaad adigu labisatana inaad adigu dharka ugu qalisanna ku labisato iyaduna ay dharkeedii dulufka ahaa xirato macquul maaha taa lama ogolaa la yiri waa la diido nebigu waa diiday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadday inuun dhacdana aatin baad noqonaysaa waa dambaabaysaa wey man walaa tadrib alwajha haddayba dhacdo halkan maaha ogow haddayba dhacdaba inaad tiraahdo waa garaacayaana walaa tadrib اlwajha wejiga ka garaacin wejigii sidiisaba nebigu waa diiday salawat اllah wasalaamu in xaas kuu dhaxday aad ka garaacda halkan waynu aragnaa inuu diiday addoonkii baa la diiday ilmihii baa la diiday qof aad la dagaalamaysa xitaa inaad wejiga ku dhufataa la diiday ma banaana ma banaana taayada walaa tadrib اlwajha wejiga inaad garaacdana ma banaana wey walaa tadrib ha garaacin alwajha walaa tuqabix qubxinaa ha ku oranin oo macnuhu waa maxay allaha fildari ku bada wey allaha ku dhigo wax fil daran baa tahay sidaasoo kale ha ku oranin walaa tahjur ha ka hijroonin haddaad ka hijirootaana ilaa filbeyti guriga dhexdii waa inuu ahaado oo maxaa la diidayaa ninkii baaba didayaba markaasuu dudaya oo boorsidiisii qaadanaya sida kuwa badanaynu aragnay oo kale gurigaba waa ka tegeyba magaaladu guri kale dhalinyaraan ah, la degay buu ku leeyahy oo maxaas baad laynmaysa dhalinyarada maxay ahayd wax waa qabdariday ka mid tahay nolosha maanta jirtay ka mid tahay marka walaa tahjur ha ka hijroonin ilaa haddaad ka hijroto fi waa inuu noqdo guriga dhexdii oo gurigana waa inuu noqdo weliba sariirta unbaad la diidayaa jimaac iyo noloshii kale un mooyaane xaggaa isaga sii jeyso adigu haddaad sariirta ku seexatana dhinaca u sii jeyso odayga maxaa dhinaca usii jeediya habeenka hore haddii la adkaysto oo habeenka labaad la isweydiiyo habeenka saddexaad waxaa lagu leey war maxaa dhinaca kuusii jeediya xalayna waan ku arkaya habeen horena waa ku arkaye ma waxbaa tabaysaa waa sidaa weyaan xadiidun xasanun laakiin waxaan aragnay rag hadday sidaa u didaan xitaa qofkii dumarkaa ay la hadlaan aanan marnaba nuu odhanayn iyaguna waaba sii caraysan yahay weli allah isagaaba la leeyahay kaala aanu wada hadalna muu ogolo haddana waaba diidayaaba zamanka waxaynu aragnay buu ka mid yahay xadiiu xasanu rawaahu abu daawuud wa qaala wuxuu yidhi macna laa tuqabix ay laa taqul hadhihin weeyaan qabaxaka allah allaha ku foolxumeeyo mm. an abi hurayrata haddii ilaahay foolxumeeyo adigunbay ku hoos taallaa mm. marka an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi akmalu lmuminiina muminiinta waxaa ugu dhammaystiran iimaanan iimaanka xagga iimaanka waxaa ugu dhammaystiran axsanuhum khuluqa kuwooda ugu akhlaaqda wanaagsan iimaanka in lagu kala tegsan yahay buu xadiidku daliil u yahay maxaa yeelay kamaal buu nebigu ka hadlay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuwo iimaankooda buuxo meesha maxaa laga qaadanayaa kuwo iimaankooda unan buuxin inuu jiro oo muminiinna ah haddana iyo muminiin iimaankoodu buuxo kuwa iimaankoodu haaf yahay oo meel dhexe u marayo iyo kuwa iimaankoodu aad u hooseeyo intaba inay jiraan kuwa uu buuxsamay calaamooyinka lagu yaqaana maxaa ka mid ah waxaa ka mida ah, akmalu lmu'miniina waxaa ugu dhammaystiran mu'miniinta iimaanan xagga iimaanka axsanuhum khuluqan wey kuwooda ugu akhlaaqda wanaagsan akhlaaq wanaaguna bannaanka markuu joogo nin ka wanaagsan oo ka deeqsiisan oo ka bashaashsan ma leh guriga markuu soo galana wax ka cabusan ma leh maya akhlaaq wanaag ma aha ma aha taasi akhlaaq wanaag saaxiibadii siduu ola hadlayo oo ola kaftamayo oo markuu guriga soo galana waaba isgelayaaba isagoo idilba maya taa laga hadli maayo akhlaaq wanaag ma taa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa noo sii fasiraya axsanakum khuluqan maxaa loola jeedaa wakhiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim intiin akhyaarta ma garanaysaan hebel waa akhyaar akhyaar waxaa la yidhaahdaa khiyaarukum linisaa'ihim kuwa haweenkooda ugu akhyaarsan haweenkooda markay la joogaan kuwa akhyaarta ah ee u sheekeeya ee ka qosalsiiya ee carku kar oday soomaaliyeed waa kaasi inuu xaaskiisa ka qoslisiiya rawaahu tirmidiy baa wariyey wqaala xadiiثu xasanu صaxiix haye dr cabdl dr cabdalla inaan ragga ku taagsanayo miyaad mooday khibradaydan ka hadlay waxaan goobjoog wahay maalin walbaan ka hadlay waxaan goobjoog u ahay maalin walba haddii aan idiin sheego waad yaabi lahaydeen wax badan wa iyaas bni cabdillaahi bni abi di'aabin haddii odayaasheennii hore ay wanaagsanaayeen haweenkooduna waa wanaagsanaayeen haddii haweenkeenna maanta xun yihiin raggeennana waa ka sii xun yahay hmm. marka waxaan caynaynana waa zamanka weys imaam shaafici baa wuxuu yidhi naciibu zamanana waalcaybu fiina wakhtigaanu ceebeenaynaa waxaan leenahay wakhti xun weeyaan laakiin ceebtu zamanka ma laha maalintu waa isniin waa talaado waa arbaco waa khamiis waa jimce saacaddu waa intaas saacaddu ceeb ma leh maalintu ceeb ma laha laakiin waalcaybu fiina ceebta annagaa leh zamanku ma laha hadduu ilaahay ka hadalsiin lahaana zamanka war kuwan kuwa ka xun weligayba ima soo marin buu dhihi lahaa hadduu ilahay ka hadalsiin lahaa marka waa waxaynu aragnay wey hmm. wa can iyaas bni cabdil taa waxaa kuugu daliil ah doctor cabdullow soomaali way soo qaxday dhulalka gaalada aynu nimid meel aan maray ma jiro idinna waad ila aragteen ilaa caruurta aynu dhalnay waxa haya hooyo un weyaan ma beentmsa runtii waxa iskuul geynaya waa iyagii oo waxa qur-aan geynaya waa iyagii oo waxa daba socda waa iyagii aw odayaashii dhalay waa joogaan magaaladii joogaan mayna dhimanin agoon ma inay wada joogaan baa dhici karaysa unan weligiiba caruurtiiba iskuul geynin khayr allah ku siiye intii shaqaynaysay kolay ku tahay caruurta aabbayaashoodu markay iskuulka isugu imanayaan cag ma soo dhigayo waa fursad maalin keliya ah kuwa bannaanka la dhigay waaba wixii lagu dhigu qaba islaamaha la dhihi jiray wixii lagu furay qabtaay wixii banaanka lagu dhigu qabaa wa can iyaas ibni cabdillaah aan xadiidkayga dhammaystirto dumar idinla doodi maayaan aniga sheekh abubakar baan soo fadhiisanaynaa wa can iyaas bni cabdillaahi sideedaba ceebta qofka marka la sheego isagay dawo ugu jirtaa inuu isa saxo soo maa inaynu isa saxno inagay dawo inoogu jirtaa aniga sidaa u hadlaya anay dawo iigu jirtaa intayna idinka idin gaarinba <laughs> waxaan khalad u leeyahay reerkayga kula dhaqmayo inaan saxo anay ii maxaa yeele anay sharaf ii tahay nebigu wuxuu leeya khiyaarukum khiyaarukum linisaa'im anaa doonaya inaan khiyaar noqdo khiyaar haddaan doonaya inaan noqdona waa inaan reerkayga anigu qosolsiintaan idin leeyahy waa in anigu ka qosolsiiyo anay dawo ii tahay marka intaynan idinkaba idin noqoninba an iyaas bn cabdlaahi bn abi diaabi radi alahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh ali waslam wuxuu yidhi laa tadribuu ha garaacina imaa allaahi addoommada ilahay ha garaacina addoontii ilaahay qofka dumarka waa addoon ilaahay weeyaane ha garaacina oo awood ha u sheeganin fajaءa cumar baa yimid radi allahu tacaala canhu ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alيh ali wasalam buu u yimid faqaala markaasuu cumarna wuxuu yidhi cumar nin aad u dhiiran buu ahaa aad u ad adag weliba khaasatan xayaatada cumar waxay lahayd adwaar baa la dhahaa dowrar kala duwan bay lahayd cumar xayaatadiisa markaad fiirisid oo waagu nebigu joogay salawaatu اllah wasalaamu calayh weligiiba dhinaca adag buu ahaa cumar nebigaa dhintay salawaatu اllah wasalaamu calayh abubakar baa maamulkii iyo talada qabtay abubakar aad buu u qaboobaa radia allahu tacala canhu wa ardaa cumarna waa adkaa way iskabayeen labadooda abubakar baa meeshii ka baxay laba san iyo dhowr bilood kadib yay hawshii ku soo baxsatay cumar bay ku soo baxsatay ilaahay wuxuu baday inuu qabowgii abubakar uu isagii qaato balaayo waad maxay dhihi jireen odayaasha balaayo waa tii reer oday kaaga dhigtay isagii baa oday u noqday ummaddii islaamka ahayd qabowgii isagaa qaatay marka ad adaygii oo dhanba waa ka tegi oo waxaad arkaysaa in xaaskiisii hadda ay ku qalinayso waataynu soo tilmaanay oo intaasoo balaayo iyo shidaa ku dhacaysa oo qabow iska noqday cumar radi allahu tacaala canhu arda maxaa yeele qofka hogaamiyaha ah siday marba balaayo oola kulmayo oo balaayo kale oola kulmayo oo dhib u kulmayo ciddiyahoo dhan baa ka dhammaanaya marka dambe wuxuu noqonayaa oday waayeelo ciddiyo beelay masaa'ib darteeda taasuu noqonayaa marka cumar radi allahu tacaala canhu ardaa carcartiisii buu qabaa nebiga nool salawaatu ullah wasalaamu caleyh jaءa cumar baa yimid radi allahu tacaala canhu ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam faqaala wuxuu yidhi dari'na rasuulka allah warkii aad sheegtay laa tadribu ima allah markaa tiri dari'na waa dhiiradeen annisaau haweenkii cala aswaajihina raggoodii bay ku dhiiradeen ee rasuulka allow naga daa sidan haweenkaanu iska edbinno dhinacaanu iska marinno farahasa fii darbihina xogaa nebigu waa ogolaaday in la garaaco marka tii far taagtay eh, manaa soo noqotay far dheeraataba waa yahay taa fataafa wax yarba kama soo wareegin fataafa waxaa yimid oo ku dawaafay weeyaan biaali rasuulillaahi sal allahu alay ali reerihii gurigii nebiga waxaa in badan yimid nisaaun haween kaiirun badan yashkuuna ka sheeganayaan aswaajahunna intii yareedee la fasaxay wey adigu in yar ii same ana inta kale ku darsanayo maqli jirti <laughs> intiibay ka noqotay raggii marka faqala rasuulu lahi sala allah alay slm maalintii dambe waa kacay nebigu wuxuu yidhi walaqad ataafa waxaa soo wareegay oo tawaafay biaali beyti muxamedin muxamed gurigiisa ehelkiisii waxaa soo wareegay nisaaun haween yashkuuna ka sheeganayaan aswaajahunna raggooda ka sheeganayaan laysa ulaa'ika kuwa haweenka ay ka sheeganayaan warragoo waad isgaranaysaan kuway haweenkoodu ka sheeganayaan ma aha bikhyaarikum akhyaartiinna maaha ninka akhyaarka waxaa lagu yaqaanaa inaysan xaaskiisaba ka sheeganinba marka ayado dr cabdalla sidhe marka waa yahay laysa ulaa'ika kuwa ma aha bikhiyaarikum akhyaartiinna maaha rawaahu waxaa wariya abu daawuudin biisnaadin صaxiix qowluhu u yidhi darina waa dhiiranayaan huwa bidaali baa la akhriya mucjamatin dhibicle maftuuxatin kor dhigan uma bhamزة maksuuraةi hamze la hoos dhigay uma ra'in saakinatin ra' la reebay uma nuunin baa la akhriyey ay waxa wy ijtarina waa dhiiranayaan qowluhu uu yidhi aطaafa waa wareegay ay axaata weeyaan waa hareereeyaan guriga nebiga alayh الslat slam kanay aadayaan kaa kalay aadayaan kaa kalay aadayaan nebiga iyagoo raadinaya salawat اllah wasalaamu عaleyh وعn cabdالlahi bni cmr bn اlcaasi radي اllahu tacalى canهuma ana rasuul lahi sal اllahu alayh waalih qaala wuxuu yidhi nebigu addunya mataac adduunyada waa raaxo wey sideedaba wa khayru mataaciha wax adduunyada looga raaxaystana waxaa u khayr badan almar'aةu saalixa haweenay saalixad ah i wallah haweenay saalixad ah qofka ilaahay siiyo nicmadii adduun waa u dhammaystiray raas qabow reer raalli geliya indhuhu u riyaaqaan qofku ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala nolol adduun waa helay tu aakhirabati ilaahay subxaana wa tacaala hadduu ugu darana kaba daranba yaasha waa la raadinayaa baa la yidhi waase raggeedii hadduu yahay <laughs> ilaahay ha laga baryo subxaana wa tacaala kuwaan haysanana inuu noo islaaxiyo kuwaan haysanana wax wanaagsan inuu ilaahay siiyo rawaahu muslimu wallahu subxaana wa tacaala aclam تحية وعليكم السلام